bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin baabu alcraab ama baabu macrifati calaamaati اlcraab dhe markaas sidaad rabtid ku samey icraabtii buu inta ka galayaa waa tii ay mashaa'ikhda noo dhihi jirtay ahamu abwaabi الnaxwi biاnisbati lilmubtadi'i huwa macrifatu calaamaati اlcraab ardayga hadduu garto uu sidii la rabo u fahmo isimkan waa marfuuc haddii lagu yidhaahdo inaad marfuucnimadaas aadan u haysanin damo keligeed inay ka muuqato oo isimka la godayo mar a wuxuu noqdaa mufrad mar wuxuu noqdaa tathniya mar wuxuu noqdaa eh, jamcu lmudakari saalim mar jamcu lmuanath saalim marka calaamaadkaas oo isim kastaba waa la godaa laakiin mid kasta wax lagu goda buu leeyahy mid kasta wax lagu kordhigo buu leeyahy mid kasta lagu hoos dhigo uu leeyahay haddaa fahamtid waxa weeyaan naxwadi waad fahamtay marka baabkan muhim weeyaan walow ana almusanifa raximahu llahu tacaala sidii la rabay uusan isugu duba ridin oo waad arkaysaa maa huwa mucrab bilxuruuf iyo maa huwa macrub bilxarakaat yuu isdhex yaaciye qaarkoodna dib uu u riday oo waxaa abkaab kalu dhex geeyey laakiin adiga haddaad ajruumiga soo akhrisatay muhtamimka aad soo akhrisatay macluumaadkii hadda kala firdhisan inaad adiga ood isku shaandhaysid oo mid kastaba mideedii ayada u haboon aad geysidaa la rabaa alicraab luqatan waxaa la yidhah aan soo galna sharxeede macaani badan ay leedahay alicraab haddii layihahdo acrab rajulu bimacnaa saara carabiyan wa takalama biluga alcarabiya luqada carabiga ah qabiil gooni uma laha waa luqa caalamiya awha sidii islaamka uu caalami u yahay yaa luqa alcarabiyana caalami ay u tahay oo islaamkii in la fahmay ayada asaas u tahay walidaalika imaamu shaafici kitaabkiisa risaalada muqadimadeeda yaa wuxuu ku sheegay dadka inay waajib ku tahay luga carabiya inay bartaan sidii salaada inay bartaan ay waajib ugu tahay oo kale ah marka luqawiyiintan waxay leeyihiin qofka haddii carabiga si fiican ugu hadla fahuwa carabiyun waay walow kaanat usuuluhu acjamiya haba iska ahaato ninka hadduu carabi yahay laakiin luqadii carabiga ka dhunto intuu yurub dhex galo uu carabiga ka dhumo carabi lama dhahayo marka taas waxa weeyaan waa sharaf carabnimada cidkaa xigta ma jirto ilaa an tutqina hadihi luga luqada hadaad baratid sidii islaamka markaad gesha islaam aad ku noqonaysid luqada hadaad baratid aad luqa carabi ku noqonaysa walidaalika siibaweyhi iyo majmuucada hadda luqa carabiya u gargaartay oo usuusheeda iyo qawaacideeda dhigtay haddii abtir ahaan loo raaco asalkooda cajamiyay soo jeedaan maanta nin dhihi kara male siibooyi carabi ma ah nin dhihi kara malaha marka eh, waxa waye alicraab bimacnaa waxaa lagu idlaaqaa ay anahu takalama bilcarabiya ko alicraab waxaa la yidhaahdaa lagu idlaaqaa cala ataxsiin wa tasyiin oo carabtu waxay tirahdaa acrabati aljaariyatu jasadaha bimacnaa zayanathu wa xasanathu waxaa lagu magacaabaa hadana waxaa lagu idlaaqaa alicraab bimacna tawadud oo hadda waxa weeyaan marka la hadii jaariyatun caruuba bimacnaa mutawadida ilaa zawjiha walidaalika ilaahay atraaban curuban yuu yiri curuban bimacnaa mutaxabibaatun lizawjihina liaswaajihina min macaani اlicraab waxaa kamid eh alidhaar wاlibaan wa huwa almaqsuud huna alibaana wاlidhaar wixii oo la cadeeyo macnahan oo bimacnaa in icraabti bimacna alidhaar wاlibaana loo qaato huwa almunaasibu fi ma naxnu bisadadihi oo baabkan aan ku jirno marka waxaa laleeyahay haddii aad tiraahdid acrabtu aljumlata bmacnaa bayantu maa fiiha min almacaani wa adhartuhaa biاlcraab oo icraabtii waa maxay xarakaadkeedii baad kala muujisay icraabtii marka kaasaa luqa ahaan lagu yiraahda tacriif ahaan ama istilaax ahaan icraab maxaa la yidhaahdaa majruumiga waxaan ku soo marnay alcraabu tagyiiru awaakhiri اlkalimi ama taghyiiru axwaali awaakir اkalimi liikhtilaafi alcawaamil اdakhilati calayha taas waxayna tusinaysaa ecraabta laga hadlayo kalimaadkii oo aakhirkeeda wax iska bedelaan tilqaa'iyanna iskuma bedelaana laakiin caamil soo galay awgeedayn isku bedelayaan fiiri hadde haddaan idhaahda jaaa zaydun zaydka godaalkiisa ficilkan yaa keena oo jaaada haddaan idhaahdo kalamtu muxamadan muxameda nasbadeeda ficilkan oo kalamtu ficili faacilka mafcuulka keenay haddaan idhaahdo jaawaztu calaa caliyin haddaan idhaahdo caliyintaas calaadaasaa keentay hoos dhiga laakiin waxaanan banaanayn inaad iska tiraahdo zaydun zaydan zaydin waxaa lagu leeya zayd keligiiso iskama gudmi karo mana iska kordhigmi karo mana hoos dhigmi karo asoo waxaa keeni kara ayna ka hormarin walidalika sidaasa waxaa lagu yihahdaa alasmaau qabla dukhuuli اlcawaamili calayha saakina haddii isimkii zayd cali muxamed beyd ra'si cayn waa iska wada reeban tahay asmaada haddayna caamil gelin waa reeban tahay hadduu caamilka hor marane markaasay icraabta ka muuqanay marka sidaa daraaddeed icraabta waxaa lagu magacaabay takhyiiru axwaali awaakhir lkelimi liikhtilaafi alcawaamili daakhilati calayha ama cibaara kale dhihi kartaa oo atharun daahirun aw muqadarun yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri lkalima tana ka muuqabnaasho badan atharun daahir waa athar yani calaamo muuqato ama muqadar ah ou keenay yajlibuhu lcaamilu caamilkii ou keenay في aakhiri اkalima hadda haddaan iraahdo dahaba caliyun haddaan irahdo caligaas waxaa w icraab waxaa la yihahda caliyun laba godka ugu dambeey laba ugodkaas waa athar muuqdo oo la qori karo lana arki karo ama atharkii ma muuqdee laakiin muqadar waa la niyeysanaya haddaan ihaha dahaba muusa muusa caliyun damadii ka muuqatay muusa kama muuqato laakiin waxaa lagu leeya waa du niyeysanayso iyadoo joogtoo kale atharun daahirun oo muqadarun yajlibuhu lcaamilu caamilkaa keenaya oo jaa iyo dahabada yaa keentay caliyun godaalkiisa ayib laakiin fi aakhir lkalima caamilkaas wuxuu keenay haddii yihiin waxa kelimada aakhirkeeda ku taabsan waa icraab haddii isbedel kelimada dhexdeeda ku yimid ama awalkeeda ku yimid ou yahay sarfi waa naxwo ma aha marka naxwada maxay ka shaqaysaa atharun daahirun ou muqadarun yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri اlkalima caliyun caliyan caliyin laakiin hadda yaquumu uqiima haddaan iraahdo fiiri xarafkii labaad oo qaafka ka dambeeyey qaama mar alifou ahay mar yaquumu waa waawuu isu bedelay mar uqiima ya buu isu bedelay isbedelkaas icraab ma aha liannahu aakhira kelima ma aha ee wasadkii uu soo galay hadduu wasad yahay sarfiyaa shaqo kuleh marka icraabkaas yuu yahay maxaan gelaynaa markaan macrifatu maa yucrabu biاlxuruuf wa maa yucrabu biاlxarakaat laakiin intaanan gelin horteed yaan baabkan hordhiica uu dhigaynaa wuxuu ri wa in turid an tacrifa alicraaba litaqtafii fi nudqika sawaaba fainahu biاrafci huma aljari wاlnasbi wاljasmi jamiica yajri faاrafcu wاlnasbu bilaa mumaanici qad dakhlaa fi اlismi wاlmudaarici wاljaru yastأhiru bاlasmaaءi wاljasmu bاlficli bila اmtiraa'i faالrafcu damu aakhiri اlxuruufi wالnasbu bاlfatxi bilaa wuquufi wاljaru bاlkasrati litabyiini wاljasmu fi الsaalimi bالtaskiini intan waxa waaye waa hordhac fahmi oo hadda dhib weyn kugu keenaya ma jira wa in turid haddaad doontid an tacrifa alicraaba icraabti inaad aqoonsatid litaktafiya saad u raacdid fii nudqika markaad adig wax ku dhawaaqaysid asawaaba sida toosan saad u raacdid fa inahu icraabkii yajrii soo qaado fa inahu icraabkii yajrii wuu ku dareersadaa oo wuu ku yimaadaa birafci godaal thuma aljari hoos dhig iyo wanasbi kordhig iyo waljasmi jamiican xaal ay yihiin wuxuu leeyahy hadaad rabtid inaad icraabti garatid sidii markii aad wax ku dhawaaqay sida wax oo toosan aad ku dhawaaqdid icraabti waxa weeyaan waa godaal iyo hoos dhig iyo kordhig iyo reebtiin waay marka ma dhihi jirno calaamaat licraabi arbacatun rafcun wa nasbun wa jasmun wa jarun sow lama lahayn intile waa maanta u kuu tirinay marka wuxuu ku yiri fa inahu icraabki yajri wuxuu ku dareersadaa u ku yimaadaa birafci godaal huma aljari hoos dhig iyo wanasbi kordhig iyo waljasmi jamiican xaal ayihin markaasuu wuxuu ku yiri farafcu wanasbu farafcu godaalkii iyo wanasbu kordhigii bilaa mumaanicin diida la qad dakhalaa waxay galeen labadoodii fi lismi walmudaarici isimkii iyo mudaarici afartii calaamaa la qeybsanaa labana waa la isla leeyahay labana waxa waa la kala leeyahay marka fiiri meeshaan isim iyo mudaaric basaa la keenay maadi iyo mudaaric maxaa looga hadli waay maadi iyo mudaaric waxaan looga hadli mabniyaaday ka mid yihiin mabnina mucrab shaqa kuma laha walidaalika waxa mucrabka waa asmaada iyo ficilka mudaaricaan soo nariye sidaasaa marka afartii calaamaadka icraabka ahayd ama usuul icraab loo yaqiinay ama umahaat icraab loo yaqiinay afartaasaa lakala qeybsaday qeyb waa laysla lahaaday oo rafcadii iyo nasbadii isimkiina waay galaan mudaaricina way galaan hadda fiiri haddaan idhahdo jaaa muxammadun isimkii oo godan waa faacil faacilnimaa lagu goday haddaan ilaa ra-aytu waa isimkii oo la kordhigay mafcuulnimona lagu kordhigo nasbadii lagu kordhigay kaas isimki w ficilkii mudaaric hadaa tira yadribu caliyun hadaa tira yadribu waa ficil mudaaric marfuuc alaleeya damaa lagu goday hadaa tira lan yadriba hadaa tira waa ficilkii mudaaric oo la kordhigo nasba lagu kordhigay labadoodii marka saasay wada gashi kana waa gashi kana waa gashi waljaru hoos dhigii yastaahiru waxu la keli noqday bilasmaai hadda waxaa waye macnada waa maqluub waxay ahayd in la yidhaahdo walasmaau tastaahiru biljari saasay ahayd asmaadii waxay la keli noqotay hoos dhigi ayadaa gooni u qaadatay in la yidhaahdo hadda waa la cagsi waxaa lagu yidhi hoos dhigiyaa wuxuu qaatay asmaadii buu qaatay baa lagu yidhi waljaru hoos dhigi yastaathiru wuxuu la keli noqday bilasmaai hoos dhigiya asmaadi qaatay waxawaa macnihiina asmaadiya waxay qaateeno gaar la noqdeen hoos dhigi saas u ah. waaljasmu reebtiinkane bilficli yastaathiru asna wuxuu la gaar noqday bilficli macnaheedu waxawaa ficilkia ah, wuxuu la gaar noqday e, reebtiinkii bila mtiraain shaki markaasuu wuxuu ku yiri farafcu damu aakhiru اlxuruufi wاnnasbu biاlfatxi bilaa wuquufi faarafcu waxaa la yidhaahdaa damu aakhiri اlxuruufi xuruufta aakhirkeeda oo la godo damaa rafcaa la yidhaahdaa wاnnasbune waxaa weeyaan bilfatxi buu ku ahaado fatxu aakhiri اlxuruufi waay xuruufta aakhirkeedo la kordhiga bilaa wuquufin ayadoon la istaagaynin wاljarune bilkasrati xaasilu bilkasrati kasrayuu ku xasilaa oo waljaru kasru aakhir lxuruufi waa asigane litabyiini cadayn awgeed waa iska dhamaystir beytkii waay waljasmu fi saalimi waljasmu reebtiinka fi saalimi midka oo fiyow la reebane bitaskiini reebtiin ou ahaaday jasma maadaama ficil ou gaar ku yahay asmaa wax kuma laha markaasaa waxaa lagu yiri ficilka la reebaya hadduu saalim yahay uusan muctal ahayn sukuuna lagu reebaa oo hadda yadribu ba'daas uu ficilku ku dhammaadaa waa saxiix haddii la reebi taga lam yadrib alla yadrib ficlu mudaaricun majzuumun bilam calaamatih bisukuun waxaa ka baxay hadduu ficilka muctal yahay sukuun laguma reebaye waxaa lagu reebi doonaa xadfu xarfi اlcila marka kaasa waxaa la yidhaahdaa usuul icraab intaas weeyaan intaa marka waa hordhac ama waxa la yidhaahda madkhal waay in baabu macrifati calaamaati icraab la garto waxaa lagu gartaa inaad horta kuwaan hordhaca oo asaasan u ah inaad fahamtid marka markuu musanifka leeyahay farafcu godaalkii damu aakhir اlxuruufi waay wuxuu waxaa la isku haystaa waxa icraabta la yidhaahdo ma macnawi baa mase waa lafdi waay dadka mucribiinta wax icraabo markii la raaca hadalkooda icraabta waa macnawi haddii la yidhaahdo jaaa muxamadun icraab haddii la yidhaahdo muxamadun faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi baan leenahay macnaha waxa meeshaan ka muuqdo godaalka rafca ma aha laakiin rafcada oo macnawi ahoo aan la arkaynin waxaa calaamo u ah inay meeshan joogto damadii aad tusinayso marka damadii icraab ma aha laakiin icraabtii oo macnawi ahoo marfuuci oo macnawi ah rafcadii oo macnawi ah oo aan la arkaynin yay calaamo u tahay ayada marka naaib waay marka saasay naxwiintu u craabaan faacil marfuuc wa calaamatu rafci dama marka adamatu laysat icraaban inamaa hiya calaama cala alicraab almacnawiyi aladi huwa arafcu madhabkaas waa ka madhabka kale waxa weeyaan icraabti waa lafdi oo haddii aan idhaahda jaaa muxamadun haddaan idhahda muxamadun daalka laba godka ka muuqato huwa alicraabu nafsuhu see marka leenahay muxamadun faacil marfuuc wa rafcuhu dama wa calaamatu rafci ma dhahayna isimkan waa marfuuc rafcadiisana waaba damadan damadii iyo rafcadii isku hal shay waa marka icraabti wax maqanoo la raadina ma ahee waxaa noo muuqda icraabti ah labada marka musanifka hadda madhabkiisa sida hadda muuqato wuxuu ri farafcu godaalkii damu aakhiri lxuruufi xuruufta aakhirkooda la godo yaaba ah rafca ah marka alrafcu wadamu shay-aani waa oo keli ah marka hadalka waxaa laga fahmayaa inay icraabti ay tahay lafdi ee macnawi aysan ahayn labadaas u soco annaga marka waxaan raaci doonaa dadka mucribiinta waxay caado ka dhigteen inaan icraabti ula dhaqmano inay macnawi tahay oo wa calaamatu rafcihi kada wa calaamatu nasbihi kada wa calaamatu jiri kada aan dhihi doonaa liannanaa laa nuriid an nabtadica shaya min cindi anfusina lam yasbiqu ilayna axad sidaasaan ku soconayna wa in turid an tacrifa alicraab aanu laabana icraabti alwaaw lilistinaaf in xarfu sharطi jaazimu yajzimu ficlayni اlawl ficlu shardi wthani jawaabuh wa jazaaؤuhu turid ficlu shardi majzuumu bin wacalaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta an tacrifa an xarfu masdari wa nasbin an iyo in farqi u dhexee fiiri ina wax bay jasmisaa reebtaa anna wax bay nasbisaa marka inay isku dartid lama rabo an xarfu masdarin wa nasbin tacrifa ficlu mudaaricu mansuubu ban wa calaamatu nasbihi alfatxa wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta alicraaba mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاlalifu liliطlaaq ayb wاljumlaة min an wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdarin mafcuulu turid haddaad aragtid an iyo anna wixii ka dambeeya masdara laga dhalaaliya wاljumlaة min alficli ama wاljumlaة min an wmaa dakhalat calayhi fi taأwiili masdarin mafcuulu turid wالtaqdiir wa in turid haddaad doontid macrifat اlcraabi an tacrifa alicraaba waxaa laga dhalaaliyay macrifadaas oo masdarke marka macrifa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nisbi fatxatu daahiratu fi akhiri ad leeday litaqtafiya litaqtafii alaleey shicirka markii la akrinaya laakiin markii la ciraabaya litaktafiya waxaa litaktafi loo leeyahay in ay wasanka uusan jebin awgeed laakiin ficilka haddii muctalu bilyaa uu yahay oo la nasbiyo yadi waa la kordhigayaa marka allaamu laamu key litaqtafiya taktafiya ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmaratan jawaaza bacda laami key mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirih wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiru anta في xرف jر نطqi اسم مجrور بفي وcلاaمة jرi kسرة ظاahiرة في آkhirihi نطqi مضاaf والkاaf مضاaf إليه مبني على الفتح في محل jر الjاar والمجrور في نطqika متacaliq بتkتفya والجملة min أn وma dkلت عalayhi لأnhu لتkتفya لأn تkتفya ay macnihii tahay marka anaa meesha ku jirto والجملة min an wmaa daklat calayh fi taأwiili masdari majruur bilaami key wالtaqdiir liliqtifaa'i ay noqonaysaa ama likhtifaai nudqika asawaab nudqigaad saad u raacsiisid asawaab marka laamti waxay jirtay masdarka an i wamaa dakhalat caleyhi laga dhalaaliyay jirtay oo waa marka waxaad leedahay waljumlatu min an almasdariya wamaa dakhalat calayhi fi tawiili masdari majruuru bilaami kay wataqdiir lilikhtifaai laamu xarfu jar اktifaai majruuru bilaam wcalaamatu jari kasra daahira wاljaari wاlmajruur mutacaliq bturid saasay noqonaysa ayb asawaaba mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxa daahira wاlalif اliطlaaq waxaa loo siyaadiyey kaafiyada keli ah fainahu alfaa waaqicatu fi jawaabi shardi ina xarfu towkiidi wanasbin tansib ism tarfacu اkhabra hu damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasbin ismu ina inada isimkeedi ina allaha ahayd allah hadii kordhignaan lahayd booskeedii damiirkaasaa joogo طabca fainahu yajrii soo bood yajrii ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci damat muqadaraة calى اlyaai manaca min duhuriha hiqalu wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ilى اlcraab fainahu ay raab fainahu ay faina alicraaba yajrii icraabkii wuu ku socdaa wuu ku dareersadaa birafci marka yajrii ficlu waljumlatu min alficli walfaacili yajrii fii maxali rafcin khabaru ina fainahu hadiya isma yajriina khabarkeedii waay waljumlatu min ina wasmiha wa khabariha fainahu yajri fi maxali jasmin jawaabu shardi turid waa ficlu shardi fainahu yajrina waa jawaabu shardigi birafci albaawu xarfu jar الrفci ism majruur bاlbaaw calaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi aljaar wاlmajruur mutacaliq bma bacdahu yajri ou ku tacaluqa ثuma xarfu caطfi aljari ism macطuuf calى الrafci wاlmacطuuf calى اmajruuri majruur wcalaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wالnasbi alwaaw xarfu caطfi الnasbi ism majruur ism wالnasb wاlwaaw xarfu caطfi الnasbi ism macطuuf calى الrafci wاlmacطuuf calى اmajruuri majruur calaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wاljazmi alwaaw xarfu caطfi aljazmi ism macطuuf calى الrafci wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur calaamaةu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi jamiica xaalu min الrafci wاljari wالnasbi wاljazmi jamiica xaal mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi فالرفع والنصب بلا ممانع قد دخلا في الاسم والمضارع فالرفع الفاء للاستئناف الرفع مبتدا مرفوع بالابتداء wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاnasbu alwaaw xarfu caطfi annasbu macduufu calى الrafci wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi bilaa albaa xarfu jar laa naafiyat mulgaat laa camala laha mumaanicin majruur bilba wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur waxaad dhihi kartaa inaad eh, maxaan ku yihaha xaal min alrafci waannasbi aad ku tacalujisid inaad bima bimaa bacdahu hadba sida u laqbaysid faarafcu waannasbu labadoodii daqad dakhalaa way galeen bilaa mumaanicin diida la-aan waxay ku galeen haddaad tiraahdi aljaaru walmajruur mutacaliq bimaa bacdahu qad dakhalaa bay noqonaysaa qad xarfu taxqiiq dakhala ficlu ficlu maadin mabniyun cala alfatxi wاlalifu damiir mutasil mabniyun cala الsukuni fi maxali rafcin faacil qad dakhalaa rafcadii i nasbadii wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad dakhalaa fi maxali rafcin khabr mubtada farafcu waa mubtada wanasbuna way ku cadfan tahay marka maadaama mubtada i mid laysku cadfi ou yahay khabarki fiiri qad dakhalaa lama dhihin faarafcu wanasbu qad dakhala lama dhihin lianna waxaan banaanayn ina tiraha muxamadun wa caliyun qaama ma banaano qaamaa yaad leedahay sidaas oo kale wاrafcu wاnasbu labadoodii dakhalaa labadoodii way galeen saasay noqonay fi smi fi xarfu jar alismi majruuru bfi wcalaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wاlmudaaric alwaaw xarfu caطfin almudaarici smu macطuufu dhe wاlmudaarici alwaaw xarfu caطfin almudaarici macطuufu calى اsmi wاlmacطuufu calى majruuri majruur w calaamatu jarihi kasraة ظaahiraة fi aakhirihi jumladan qad dakhala maxaan iri wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafci khabr mubtada alrafcu wanasbu bay khabr u tahay wاlalifu wاraabiطu baynahumaa alalifu aladi huwa faacilu dakhala liannahu hadday jumla khabar dhacdo waxaa la rabaa wax mubtadihii ku xeri karo hadda dakhalaa aliftaas waxay u laabanay rafcada iyo nasbada iyada isku xeri labada jumlo wاljaru alwaaw اlistinaaf ama alwaaw xarfu caطfin oo jumladan aljaru jumlaة rafci ku cadaf aljaru mubtada marfuucu bاlاbtidaa w calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi yastأhiru ficlu mudaaricu marfuuc w calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اljari wاljumlaة min alficli wاlfaacil yastأhiru fi maxali rafci khabru اmubtada jarud yaa mubtada ahed wاljaru jarigii hoos dhigi yastأhiru waxau la gaar noqdaa biاlasmaaء wاljumlaة min alficli wاlfaacil yastأhiru fi maxali rafci khabru mubtada wاraabidu baynahumaa faacilu yastأhiru yastaahiru faacilkeeda jariga u laabanay biasmaai albaa xarfu jar alasmaai ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur mutacaliqu biyastahiru waljasmu alwaaw xarfu caطfin aljasmu mubtada marfuucu bilibtidaa wa rafci damatu daahiratu fi aakhirihi wkhabaru mubtadai maxduufu dala calayhi maa qablahu wاtaqdiir aljasmu yastahiru bilficli saas waa marka yastahiru jumladaas fii maxali rafcin khabaru mubtada jasmi waa bilficli jaar wa majruur mutacaliqu biyastahiru bila mtiraain albaaw xarfu jar laa naafiyatu mulgaatu laa camala laha imtiraain majruuru bilbaaw calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur mutacaliqu biyastahiru faالrafcu damu aakhiri اlxuruufi wالnasbu biاlfatxi bilaa wuquufi icraabta hadba waxay kaa raacaysaa meesha macnaha kaa jiro hadda haddaan kuu laqbe waa inaad icraabti garataa faالrafcu godaalkii hi damu aakhiri اxuruufi xuruufta aakhirkooda oo la godaa la yiraa si khabarka u dhacay arag faالrafcu alfaa listinaaf alrafcu mubtada marfuucu bاlاbtidaa w calaamatu rafci damaة ظaahiraة fi aakhirihi damu khabru اmubtada marfuucu bاlmubtada'i wa calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi damu mudaaf aakhiri mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aakhiri mudaaf alxuruufi mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi wاnasbu nasbihi bilfatxi bou ahaaday bilaa wuquufin aydoon lagu istaagayno shakiba aan ka imaanaynin alwaaw xarfu caطfin annasbu mubtada marfuucu biاlibtidaaءi wa calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi biاlfatxi albaaءu xarfu jar alfatxi ismu majruuru bilbaa wa calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bkhabari maxduufi wujuba taqdiiru xaasilu wاnasbu kordhigine xaasilu biاlfatxi ou kusoo xasilaa wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri annasbu macduufaة calى jumlati farafcu damu aakhiri اxuruufi bilaa wuquufin albaaءu xarfu jar laa naafiyaة mulgaat laa camala laha wuquufin majruur bilba w calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur bilaa wuquuf mutacaliqu wاnasbu biاlfatxi lagu nasbiyo bilaa wuquufin you ahaaday wاnasbu biاlfatxi buu ahaaday bilaa wuquufin xaal uu yahay aljaaru majruur mutacaliqu bimaxduufin taqdiiruhu kaainan xaalu min الnasbi saasay u muuqataa wاljaru alwaaw xarfu caطfin aljaru mubtada marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi biاlkasrati albaaw xarfu jar alkasrati ismu majruuru bilbaaw calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bkhabri maxduufi wujuba taqdiiru xaasilu wاljaru xaasilu biاlkasrati liلtabyiini allaamu xarfu jar التبyiini ism majruur blaam calaamaة jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi aljaar wاlmajruur mutacaliq biاljari masdar waa jarka waa laska tacaluji karaa ama litabyiini xaal uu ahaaday jarki waa laga xaalayn karaa waljasmu alwaawu xarfu cadfin aljasmu marka waljaru iyo waljasmu iyo wrafcu kulligeed waxay ku cadfan yihiin jumladkada horeyso aljasmu mubtada marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aakhirihi fi saalimi fi xarfu jar asaalimi ismu majruuru bifi wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur fi saalimi hadda fiiri fi saalimi maxaa loo dhihi waay khabarulmubtada maxaa loo dhihi waay oo sidaan usoo niri bilkasraan ku khabarnay ee bilfatxina waa ku khabarnee tanna waljasmu fi saalimi maxaa loogu khabri waay macnihiyaa kuu diiday fiiri hadda haddaa tiraahda waljasmu reebtiinkii fi saalimi buu ahaaday nabadgelyo maxaa macnihii keenaysa laakiin fiiri waljasmu reebtiin fi saalimi ficilkii oo fiyow la reebo bitaskiini buu ahaaday oo sukuuna lagu reebaa ficilka fiyow ficilka muctalka ene waxaa waaye waxaa lagu reebi doonaa xadfu xarfi lcila saasay macno ku keeni kartaa icraabta tabacun lilmacna walidaalika qiila fahmu lmacnaa nisfu اlcraab waاljasmu mubtada waaye fi saalimi la jasmiyo waa jaari mujirun mutacaliqu bijasmi bitaskiini albaaw xarfu jar ataskiini ismu majruuru bilbaaw calaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruuru mutacaliqu bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiru xaasilun waljasmu fi saalimi la reebo xaasilun bitaskiini wuu ku xasilaya sidaasaad leedahay marka icraabta macnaha xukumo wallahu aclam w sala allah wslm calaa nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin